gartaa kelimadu waa laba meelood bis meel walba maaha ood wow ku arag laba kelimo inay rafcisan yihiin wow markaad ku aragto aa lagu gartaa labadaas kelimo inay rafcisan yihiin waa markii wow lagu arkaa lagu gartaa khalaas meel kale wow laguma rafciyo labadaas maxay yihiin fii jamci mudakri saalim jamc mudakru saalim iyo wamaa xumila calayhi wixii lagu xambaaray waa hal mida intaas jamc mudakru saalim iyo wixii lagu xambaaray kan labaadna waa asmaau sitta labadaas kelimo jamc mudakru saalim haddaad bawow ku aragto inuu rafcisan yahay waynaad fahamtaa mu'minuuna muslimuuna saabiruuna meeshaad ku aragto waa rafcisan yihi mu'minuuna muslimuuna saabiruuna qaanituuna taa'ibuuna caabiduuna laakiin haddaad aragto wownaysan ku jirin ma rafcisana haddaad aragto mu'miniina muslimiina saabiriina aad aragto taa'ibiina aad aragto qaa'imiina aad aragto daaribiina ma rafcisana mar haddaad wow ka weydo ma rafcisana haddaad wow ku aragtona waa rafcisan yihi labadaas kelimu waa jamcu mdakru saalim iyo wixii lagu xambaaray waa hal mid kan kalena waa asmaa sit wa amar waa wowdii fatakunu hiyo wowdii calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa fii mowdicayni laba meelood ayna calaamad ugu noqotaa fii jamci mudakeri mudakerka jamciisa ay calaamad u noqotaa jamcii asaalim nabadgalay jamcudkarsaalim maxaa leehaa sharaxa fiiri wuxuu yidhi wa huwa kulu maa dalla calaa akara min inayn waa lafdi kastoo tusa labo wax ka badan maca salaamati binaa'i mufradihi mufradkiisii dhismihiisi isagoo nabadgelidiisu ay la jirto waa lafdi kasta oo ku tusa laba wax ka badan ayadoo mufradka dhismihiisi uu ka nabad galay min atagsiri jajabin wa kaana lahu mufradu min lafdihi waana inuu leeyahay mufrad ku lafdi ah hadda fiiri zaydun ayadoo zayd sidii uu u dhisnaa xuruuftiina aan wax laga bedelin shaqalkiina aan wax laga bedelin awow iyo nuun gadaa looga dara zayduuna mu'minun mu'minuuna muslimun muslimuuna saabirun saabiruuna waa lafdi kutusaa laba wax ka badan mufradkiisa dhismihiisiina waa nabad galay mufradna waa leeyi mu'minuuna mufradki awe mu'minun muslimuuna awa mufradkii muslimun saabiruuna aw mufradkii saabirun qaa'imuuna aw mufradkii qaa'imuun mufradu le halkaa laga keenaa laba bisaa laga keenaa laba meeloobaa laga keenaa mufradkaas wax kale ma noqon karo inuu yahay calam calam ajrumigan kusoo baran marka asmaada macrifadan ka leynay macrifada ajrumigu meequu sheegay meequu sheegay shanuu sheegay shan ha shan uu sheegay Ah, hantaas waxaa ka mid ahaa calam soo maaha calam calam waa laga keenaa oo jamcu salim waa laga dhiga afartii kaloo macrifadahay lagama dhigo jam jamcu salim lagama dhigo laakiin calam jamcu salim waa noqon kara waxaa kaleetoo noqon kara jamcu karsaalim ifo ifo waxaa loola jeedaa isim faacil isim mafcuul ifo mushabaha amilatu mubaalaqa ismu tafdiil kuwaasa loola jeeda kuwaasuna waa noqon karaan jamcu karsaalim labadaas wax aan ahayn ma noqdaan calamka waa noqon kara lix shardiyuuna leeyahy markuu jamcu karsaalim calamku noqon karo lixdaa shardi hal shardi haddii laga waayo jamcu karsaalim ma noqon karo صifaduna jaamc msal waa noqon kartaa صifa xaa loola jeedaa ism faacil ism mafcuul صifa mushabaha amilatu mubaalaqa soo ma jeedi kuwaasaa loola jeeda ismu tafdiil kuwaasoo kalea loola jeeda jamsan waa noqon kartaa sifadu markay noqonaydo jamcu korsaalinna shardi waxaa toddoba shardi in laga helo toddoba toddoba shardi waa in laga hela calam markuu noqonaa waxaa la leehay an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taa'i taniisi wa min atarkiibi wa min alicraabi bixarfayni adleed lixdaas shardi wey an yakuuna calaman limudakarin mar kale aan ku celi doona iska daa hadda ha mar kalean ku celaynaa sharaxaadda hadda fahmi idinkoosh fahmay aan kitaabku meeluu ka dhigayo mar kale idin tusa insha allah inkastuu usan si aada isugu aaday laakiin cashmaawiga junuudiga xaashiyadiisa idin dhiga saad u baahataan ah, cashmaawiga sidaas aan u akraa uga helayna an yakuuna calaman limudakarin isimku waa inuu noqdaa calam calam markii layidhi maxaa baxay nakiro rajulun jamcu salim lagama dhigi karo alcalam maaha waa nakiro il hadii la taskiriyo maana rujaylun la yidhaah nin yarow markaa jamcuftaari waa noqdaa rujayluna alale ah, o an yakuuna calaman waa shardigii koobaad limudakrin calam mudakra lagu yidhi maxaa baxay calam mucanaf hindi iyo zaynab zaynab ma laga dhigi kara jamcuftaari lagama dhigi karo maxaa yaele mudakr ma haye an yakuuna calaman limudakrin caaqilin waa inuu caqli leeyahy farasa magaciisa waxaa loo baxshay laaxiq waa calam jamcu saalim lagama dhigi karo laaxiquuna lagama dhigi karo iyadoo farda loola jeedo maxaa yeelay caqli ma leh shardi waxaa jamcu saalim marka lagu keenaa inuu caqli leeyahy saddex shardi an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taa'i taniis taau taniis waa inuu ka maran haddii mufradka taau taniis ku jirto jamcu saalim laguma keeni karo xamzatu aw nin la yidhaha nin kalena xamsatu a la yidhaha nin kalena xamsatu inta la isku daro xamsatuuna lama dhigi karo carabiba ma balxatu nina la yidhaha jamcu saalim ku imaam ma maxayla taa ku jirta afar shardiyaad haysa wa min atarkiibi shardigii shanaad wey tarkiib waa inuu ka maran yahay tarkiib baclabaka oo kale baclabaka iyo baclabaka iyo baclabaka inta laysku daro baclabakuna lama dhigkaro maxaa yal tarkiiba ku jira mafkiya shan shardi soo maaha shardigii lixaad waa min alicraabi bixarfayn laba xaraf in la icraabana waa inuu ka maran yahay musanaha laba xarafaa la icraaba maxaa yeelay musanaa xaalatu rafca maxaa lagu rafciya alif xaalatu nasba iyo xaalatu jarna ya ism musane ahaa jiray jamcu salim lagama sii dhigi karo zaydani zaydanuna lama dhigi karo maxaa yal laba xarafa hore loo soo xiraab jamcu saalim ism awal lagu keenay jamcu saalim maxaa lagu rafciyaa wow maxaa lagu nasbiya lagu jaraa ya laba xarafaa la xiraabay soo maahan jamcu saalim lafdi awal ahaa nina waxaa loo baxshay zayduun zaydan waaba jiraaba m hadda dhowba nin oo usuuliyuuba ah oo kitaabka usuulfia cabdikariim zaydan soo ma jeedin cabdikariim ah, zaydan oo kale zaydankaas haddii laba zaydan oo kale la helo laysuma jamci karo maxayna ah, marka hore zaydan uu yaho mufradka uu yahay maadaama sidii tasniyada uu ku joogo sida musanaha loo ecraaba laba xarafaa la ecraaba ninkan zaydana la yidhah haddana nin kaloo zaydan la yidhah haddana nin kaloo zaydan la yidhah ma la jamci karo zaydanuna lama dhihi karo hal ninaa waxaa la dhaha zaydun aa la hela nin kalena waxaa la dhaha zaydun nin kalena zaydun hal ninoo keligii zaydun la yidhaha hadii la helo si loo icraabaa marka hore wo waa lagu rafcina iyana waa lagu nusbana waa lagu jara haddii la helo laba ninoo kale hadhow jamcu salim laguma keeni karo sababto ah horaa laba xaraf loogu soo icraabo markuu mufradka ahaa awow lagu rafciye xaalatu rafco xaalatu nasbo iyo xaalatuljarn xaalatu nasbo xaalajarnaya laba xarafa horay loo soo icraabay isim horay laba xaraf loo soo icraabay jamcu saalim laguma keeni karo lixdii shardi waa taas an yakuuna calaman limudakerin caaqilin khaalin min taaianis wa min atarkiibi wa min alraab bixarfayn taas waa kaasa ilaa ismka muan hadda nin keligiisa waaa loo bixinaya zaydan soo muana uma eka sida muaniya loo eraaba laba xarafaa la eraabaho alifna waa lagu rafcinaya yana waa lalagu sal waa lagu jira jamcu saalim laguma keeni karo nin keligiisa waxaa loo bixi karaa zaydun meel kanaa mar kaleeto insha alla ku sharxi doono nin keligiisa waa loo bixi karaa zaydun camruun ah, aloo bixina nin keligiisa camruun hadow marka camruuntaas sida jacudsan baa loo ceraabaa wowna waa lagu rafciyaa yana waa laguna suaa lagu jira soo ma hadhow jacudsan laguma keeni karo marka camruun haddii صife xaggeed uu ka imaanaya jacudsan toddoba shardiyaa la rabaa an takuuna صifatan licaaqilin an takuuna صifatan limudakarin caaqilin khaaliyati min taai tamiisi laysat min baabi afcali faclaa walaa min baabi faclaana faclaa walaa mima yastawi fiihi mudakar wlmucanaf waa toddoba shardi toddoba shardi wey an takuuna صifatan limudakarin horta صifo mudakar waa inay daarib nin garaaca mu'minu nin ilaahay rumaysan muslimu nin ilahay u hogaansan waa inay صifo mudakarta صifo mucanas hadday tahay jamcu salim kuma keeni karo xaaidun xaaiduna ma la dhihi kara maya lama dhihi karo an takuuna صifatan limudakarin caaqilin صifo caa waa inay caaqil ah. caaqil maxaa baxay aras la ydhaha saabiq waa dheereey aras kaloo saabiq la ydhaha inta laisku daro saabiquuna fardan lama dhihi karo hayl caaqiluusan ahayn an takuna صifatan limudakarin caaqilin khaaliyati min taa tamiis taa tamiis hadday ku jirto jamcu saalmuguna keeni karo oo maxay tahay nin cilmi badanaa la arkay waxaa la yidhi callaama waa amilatu malada cilmi badane nin kaloo cilmi badanaa la arkay callaama cilmi badane mid kaloo cilmi badan ku dar callaamatu jamcigusaalgumd callaamatuna lama dhihi karo ma banaano khaaliyatu min saaisanif laysat min baabi afcali faclaa waa inaysan sifadaasu ahayn sifada mudakerka lagu keeno afcala mu'anafkana lagu keeno faclaa sida axmar nin gaduudan xamraa ah, gabar gaduudan axmar nin gaduudan soo ma aha nin gaduudan iyo nin gaduudan saddex ninoo gaduudanaa la axmaruuna lama dhihi karo maxaa dhacay mudakerka afcala ku yimaada mu'anafkuna wuxuu ku yimaadaa xamraa ah, oo afaclaa ah. ma banaana marka jacul lagu keeno ma banaan walaa min baabi faclaani faclaa waa inuusan noqon صifadaasu صifada mudakerkeedu ku yimaado faclaana muanafkuna ku yimaado facla sida cadshaana nin ooman cadshaa gabadh ooman sakraana nin marqaansan sakraa gabarh marqaansan marka nin marqaansan soo qabo sakraanu nin marqaansan mid kaloo marqaansan saddex qayishoo marqaantaa la helo jamcu saalim laguma keeni kara sakraanuna lama dhihi karo maxaa yeelay waa صifo mudakerkuna ku yimaado aclaana muanafkuna aclaa sakraana sakraa cadshaana cadshaa walaa mimaa yastawi fiihi اmudakr wاlmuanaf waa inaysan صifadaasu noqon صifo mudakerka iyo muanafku ku siman yihin oon la kala saarin waxaa jira صifooyin mudaker iyo muanaf aan la kala saarin waxaa ka mid a faciil oo macnuhu mafcuuliya qatiilu nin la dilay qatiilan gabar la dilay waa ismu ninka waxaa leedahay rajulun qatiilun faciil soo maa qatiil faciil wey bimacnaa maqtuul wey nin dhaawacan xaa laleeyahay jariixun gabar la dilay xaa laleeyahay imraatun waxaa leedahay qatiilun gabar dhaawacana imraatun jariixun ninkiina waxaa leedahay jariixun gabadhiina jariixun ninkii waxaa laleeyahay qatiilun gabadhiina waxaa laleeyahay qatiilun sifada nuucaasa oo ah faciil oo macnuhu faacil faacil uu yahay mafcuul uu yahay faciil oo macnuhu mafcuul yahay jamcu saalim kuma keeni karo dhowr rag badan oo la dilay ad aragtay ma dhihi kartid qatiiluuna rag badan oo dhaawacaad aragtay ma dhihi kartid jariixuuna ma dhihi kartid marka صifo waa inuu yahay hadduusan صifo ahayn oo jaamid yahay sida rajulun laguma keeno صifo waa inuu yahay صifadaasu صifo mudakr waa inay tahay صifatan limudakrin صifo muanas ma lagu keeni karo sida xaaidka oo kale صifo muanas laguma keeni karo caaqil waa inuu yahay had صifo caaqil wax caqliga ee hadduusan caqli lahayn faras dheereeya saabiqa la yidhi fardo badan inta laisku daro saabiquna lama dhigi karo iyadoo farda loola jeedo صifadaas waa inay ta ka maranta khaaliyati min taai tamiis callaama alaama calaama oo kaleeto jamcu kusaalim laguma keeni karo calaamatuna lama dhihi karo baabka la yidhaahdo faclaana mudakerka uu ku yimaado ah, waxaan rabaa ha sax faclaana mudakerka uu ku yimaado mu'anafkuna faclaa ku yimaado waynuusan ahayn sida cadshaana nin ooman dumarkiina cadshaa sakraana sakra waana inuusan ahayn صifada mdakerkeedu ku yimaado afcal muanadkeeduna ku yimaado faclaa sida axmar xamraa waana inuusan ahayn صifada mdakr iyo muanad ku siman yihiin sida faciil oo macnuhu mafcuuliya jariix bimacnaa majruux waa mid la dhaawacay qatiil bimacnaa maqtuul waa mid la dilay marka صifadii maxay tahay an takuna صifatan limudakerin caaqilin khaaliyati min tahay tamiisi laysat min baabi afcali faclaa walaa min baabi faclaana facla walaa mimaa yastawi fiihi اlmudakaru wاlmuanas shuruuddaasuu leeyahy shuruuddaasuu leeyahy marka jamcu saalim maxaa laga keenaa laba bis a laga keena calam iyo sifo sifo calamkii meeqa shardiyu leeyahay lix sifadiina meeqa shardiyu leedahay todob khalaas marka jamcu halkaasaa laga keenay waxaana lagu rafciyaa wow naxw marka maa xumila xaa loola jeedaa wamaa xumila calayhi u yidhi iyo jamcu saalim wax aan ahayn laakiin jamcu mudakaru saalim lagu xambaaray fiiri jamcu saalim ma ahan laakiin jamcu saalimaa la yskaga xambaaray muxuu la jeedaa mimaa fuqida fiihi mactubira min ashuruudi shuruuddii aan sheegno saddex iyo tobanka aheed shardi ka mida wixii laga waayo muuqaalkana jamcu tusaalan u eg waa ah, shuruuddii saddex iyo tobanka aynu sheegnay shardi ka mida wixii laga waayo muuqaal ahaan xaggaas wasni ahaana jamcu tusaalan u eg kaasaa waxaa la idhaha maa xumila calayh jamcu tusaalan baa layskaga xambaaray ma ahane ah, waa arki doonaa insha allah waa noo soo socdaa mulxaqaadda jamcu tusaalan mulxaqaat wax la yidhahdo wey jamcu tusaalan la iska haleeshiyo sida caalam muuna oo kale cishruuna oo kale alaaثuun oo kale ilaa tiscuun عشhروuن ثaلaaثuuن aربaعuuن خaمسuuن سiتuuن سaبعuuن ثaمaaنuuن تiسcuuن kuلigood waa ملحaقaaت jaمcu ksaaل maaha jaمcu ksaaل maa laskaga xambaaraa عشhروuن maaha jaمcu ksaaل مثaal نaxو waa yوmaidin yوmaidin yوma إd غalaبat ruum alفaris ruum maalinka ay ka cadkaadaan faris yafraxu waa farxi doonaan almuؤminuuna mؤminiinta iyaguna mushrikiintay ka adkaanayaan muminiinta wa yawma idin yawma id halabat الruumu alfaris maalinta ruum ay faris ka adkaadaan marka hore ayagaa laga adkaan doona reer ruum gulibat الruumu waaba laga adkaaday fii adna اlأrض wahum min bacdi halabihim sayglibuun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئd يومid غلبة الروم marka dambo ruum adkaato oo فاris la jebiyo يفرح المؤmiنuuن مؤmiنiintu markaasay فarxi doonaan marka يوم waa drفu زمان يوم waa mdاaف idan mdاaف ilayhi ah idan tanwintuna jumladii bedel ka ta jumladii aan soo qadarnay bedel ka ta يفraxu waa فiعل mdaarع oo marفوuع almuminuuna waa faacilkii waa jamcu saalim calaamatu rafca maxaa u ah wowda hadda waa lagu weydiina almuminuuna waa maxay waa jamcu saalim maxaa loo rafciyey waa faacil calaamada lagu garanay inuu rafcisay maxay tahay waa wowda ila wowa lagu rafci jiray wain yakun minkum hadday idin ka mid ahaadaan cishruuna labaatan idinka muminiinta labaatan hadday idin ka mid noqdaan saabiruuna sabrayaan yaqlibu miatayn laba boqoloo gaale ka adkaanayo yani iimaankaaga inta kaashato toban gaal iska celi ilaa adiga shaksiyaa tae shaksi iska celi iimaanku waa ka xoog badan yahay sagaal gaale haddii iimaanba kugu jiro oodan faaruq ahayn in yakun minkum hadday idin ka mid ahaadaan idinka mu'miniintaa cishruuna labaatan saabiruuna safrayaan imisay ka adkaanayaan yaqlibuu miatayn adugu laba boqol u qaybi labaatan meeqaa ku so-aada kiiba toban waas ilahay naxariis badan waa la nasaqay markii dambe alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan ilahy marki dambe ilahay waa fududeyey ilah wuxuu yidhi hadda waa laydin ka fududeeyey alla waa ogyahay dacfiga idinku jira tabardarada marka hadday kun aad tihiin laba kunaad lasraba inaad ka adkaataan oo halkii muslim iska celiyo laba gaal hmm, laba gaal la iska celi marka ilaahay waa fududeeyey markii dambe in yakun minkum cishruuna in yakun minkum hadday idinka mid ahaadaan idinka muminiinta cishruuna labaatan labaatankoo saabiruuna sabrayaan yaqlibu miatayn macalshaadku waxay tahay intu waa shardiya in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardin watani jawaabuhu wajazaau mabniyan calaa sukuni laa maxala min alcraa yakun waa ficlu shardigii yakun ficlu shardi majzuumun bin wacalaamatu jasmi asukuun wahuwa mutasarifu minkaana naaqisati latii tarfacu isma tansibu khabara isimkii iyo kun waa cishruunada soo socota isimkii waa cishruunada soo socota minkum jaar majhuurkana waa khabar muqadama kaa'iniina uu ku tacalluqa minta xarafka rakaabtan oo isimkii la jiray waayo minkum jaar majhuurkaas waa khabarkii yakuna soo hormaray kaa'iniinu ku tacalluqa cishruuna ismu yakun dhe marfuuc wa calaamatu rafci alwaawu maxaa waaw loogu rafciyey liannahu mulxaqun bijacmi birsaalm jacl saalmaa la haleeshiye maaha jacl saalm maxaa mfradba maleh ah, mfrad maleh inuusan mfrad lahayn waxaad ku fahmi waxaa la yidha qaacidadu waxay tahay aqalu jamci alaaثa jamac inta ugu yaro waa saddex mfradoo laysku daray ah, hadda zaydu iyo zaydun saddex zayd haddaad isku darto zayduna waa jamc soo ma inaan marka cishruuna jamc ahayn waxaa kutusaa mfradkii cashara maaha ilaa haddaan mufradka cashara ka dhigno jamac inta ugu yaro cishruuna maxay noqeen soddon saasay noqeen cishruuna soddon alaaثuuna mufradkeedii alaaatun maaha maxaa yeele hadday mufradku alaaثo ahaa lahaa marka saddex la isku daro xaan dhihi lahayn alaaثuuna sagaal saasaan dhihi lahayn alaaثuuna sagaal ma saasa arbacuuna mufradkeedi arbacatun maaha maxaa yeele saddexa ugu yar jamca sooma haddii arbacatu mfradku ahaa lahaa arbacuuna aan dhihi lahayn arbacuuna labiyo toban marka waxa wey shaqa iskuma leh arbacunna waa mfrad gaaca ah, iiri arbacun waa mfrad gaaca arbacuunana waa jamc gaar ah soo ma jeedid cishruuna waa jamc gaar ah casharatunna waa mfrad gaara ah. shaqa iskuma laha wax shaqa iskuma laha marka sida jamcu saalim oo kale wow loogu rafciyaa saabiruuna waa ku cadfanta cishruna waa rafcisanta maxaa yeelay saabiruuna saabiruuna waa jamcu saalim ayagu mufradkii waa saabirun hadha waa lagu weydiina saabiruuna xaa loo rafciyey maxaad dhehe waxaad leedahay cishruuna la laga sifeeyey adaan ilaa labaatanko saabiruuna sabraya amiri haye waa laga sifeeyey waxaa lagu leeyahay calaamatu rafcadu maxay in la rafciyey calaamada lagu garana maxay waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa su-aal kale maxaa dheheen waa jamci mudakarusaalim ayado wa fil asmaai asmaadii calaamad ugu ahaataa asmaadii alams asmaadii asitati lixda ahaayeen wa fil asmaai waxay ku cadfan tahay fii jamci lmudakari saalim wowdu calaamad waxay rafcada ugu ahaataa laba meelood fii jamci lmudakari saalim wamaa xumila calayh iyo wa fil asmaai asmaadii dhexdooda asmaadii asitati oo lixda ahaayeen hal midaa lagu soo daray wahiya asmaada lixda ah abuuka aabbaha wey wa aquuka walaalka wa xamuuki gabadh yahay dumaashiga xamuuki iska hoos dhiga wafuuka afkaaga wahanuuka shaygaaga waduu maalin maal midu saaxiiba naxwu qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi abu hadda waa rafcisan yahay maxaa loo rafciye waa faacil qaaladaa ficil maadiya faacilkeedii wey calaamadda inuu rafcisan yahay maxaa lagu garanaa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaau sita abuu mudaaf haadana waa mudaaf ilayh mintuna waa calaamatu jamcida ku la yuusufu nabi yuusuf wa akuuhu iyo walaalkiis axabu waa kuwa la jacayl badan yahay sida majhuulkiiad ka dhigay ismu tafdiilka axaba waa ismu tafdiil macnahana qaad majhuulan u macnaynay axabu mar haddii uu xubi iyo bukdi ka yimaado ismu tafdiilku axabu waa kuwa la jacayl badan yahi ilaa abinaa aabbaheen intii ka ah aan loo jacayl badan yahay axabuda ku tacaluji jaamijhuulka minaa anagu naga jecel yahay ku tacaluji axabuda ah, annagaana laka jacayl badan yahay la yuusufu laamtu waa laamu ibtidaa la yidhaha yuusufu waa mubtada marfuuc waa ism mfrad calaamatu rafci waa damada wa aquuhu wowda xarfu cadfa aquuhu waxaa lagu cadfay yuusuf marka aquuhu waa rafcisan yahi maxaa yeele waxaa lagu cadfay yuusuf oo rafcisan inuu rafcisan yahay calaamada lagu garana maxay tahay wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaau sita aquuhu mudaafaadan oo mudaaf ilayhi axabu waa khabarkii la yuusuf waa khabarkii waa rafcisan yahi waa ism mfrad ilaa abina ilaadu waa xaraf jaar abi waa ism majruura waa asmawsid yadaasaa calaama jer jaar majruurkiina waxaa lagu tacalujiyey axad abi mudaafnaaduna waa mudaafili minna min waa xaraf jaar naaduna waa isimkii majruurkaayo la jeray oo madniga ahaa jaar majruurkaas waxaa lagu tacalujinaa axad macalushaahidku marka waa akuuhu wa jaaca waa yimid xamuuki gabar yahay dumaashiga xamuuki waa rafcisanya maxaa loo rafciyey waa faacil jaaadaas faacilkeedii wey inuu rafcisan yahay calaamadda lagu garana waa maxay waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaau sita xamuu mudaaf kaafta mudaaf ileyhi wa haadaa kanfuuka waa afkaagii haadaa xaadu waa xarfu tamiidaaduna waa ismushaara waa mubtada waa isi mabniya maxalkaa laga rafcina maxalka aa ah, laga rafcina fuuka waa rafcisanta maaa waa khabar maxaa loo rafciye waa khabar mubtada waa khabar mubtada inuu rafcisan yahay calaamada lagu garaxay tahay waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaa sita fuda mudaafka aftana mudaaf ileyh wahanuuka waa rafci maxaa loo rafciyey fuuka lagu cadfo inuu rafcisan yahay calaamadaa lagu garanaa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaa sita hanuuka waa mudaaf kaaftana waa mudaaf ileyh wainahu nabi yacquub laduu cilmi waa cilmi mid u saaxiiba winahu inahu ina xarfu tawkiidin waa nasb wey tansib اsma wa tarfac اkhabra haadana waa ismu inabi mabniyu calى damin fi maxal nasbi laduu laduu allaamu laamulibtidaa iska dhig allaamu laamulibtidaa duuda waa khabarkii inada inada khabarkeedana waa la rafciyaa marka waxaa tira laduu waa rafcisan yahay maxaa loo rafciyey waa khabaru ima calaamadda lagu galaa inuu rafcisan yahay waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaau sita duu mudaaf cilmin mudaaf ilayhi wamalalifu aliftii fatakunu hiya aliftii calaamatan calaamay ahaataa lirafci godkay calaamad u ahaataa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisay calaamad ugu ahaataa iyo wamaakii ay calaamad ugu ahaataa xumila lagu xambaaray calayhi cala lmusanaa musanaha iyo wixii lagu xambaaray waxaa lagu rafciya alif musane iyo wixii lagu xambaaray wixii lagu xambaaray waa waxaan shuruuddii sideedda ahayd oo musanaha laga helin musana sideed shartiyuu leey haddaan maanta aan tirinay shuruuddii jamcuga saalim dersiga dambaan insha allah ku tirayna midda musanaha waa kale fududaynay yaysan culaysku isdul fuulin waay alifta hal meelay calaamad ugu noqotaan rafcada waa musanaha iyo wixii lagu xambaaray waama alalifu aliftii fatakunu aliftii calaamatan calaamoay ahaataa lirafci rafcaday calaamad u ahaataa fi lmusanaha musanaha dhexdiisay calaamad ugu ahaataa iyo wadaakii xumila lagu xambaaray calayhi musanaha musana maxaa la yidhaah musanaxaa la yidhaah sharca firuuxuu ku yidhi kullu smin dalla cala nayni waa ism kastoo laba ku tusa labo wa aqnaa can ilmutacaadifayn oo kaa deeqal in laysku cadfo meeshaad ka dhihila jaaa zaydunaa yimid wa zaydunaa yimid waxaa kaaga filan jaaa zaydaani isagaa ah, kaa deeqay wa kaana lahu mufradun min lafdihi waana inuu leeyahay mufradku lafdiya zaydun iyo zaydun haye shamsun ma la tasniyin karaa maya lama tasniin karo ma shamso kalaa jirta qamarun ma la tasniin karaa maya ma qamar kalaa jira hal xabeen ah, allah ma la tasniin karaa maya waa keligii waxa weeye shardi waxaa markaa tasniyey karto hadda adiga abun ma la tasniin karaa adiga laba aabba male ab maya hal aab qofku leeyay laba aabba male abawaani iyo waa baab kale maahan tasniyo baab kale wey abawaan haddaad aragto qamaraan haddaad aragto shamsaan haddaad aragto maaha muani mulxaqaa la yidhaha maa xumila calayhi waay ee lama tatniyo hadii la yidhaha abawaaka labadaadii aabi ma labada baad leeda aabiyo hooyaa loola jeeda umun iyo abunaa laisku tatniyey ismaba lahaba waxa isleeba maaha soo ma jeedin ee laba aabba qof luma leh ma jiro qof laba aabbalo banu aadamku waa afaro waxaan aabbiyo hooyaba lahayn waa jira wax aabba kaliyana waa jira wax hooyo kaliyona waa jira wax aabbii hooyalhuna waa jira wax kale ma jiraan ah, laba aabba midle kuma jiro nebi aadan mudakar iyo muanaf midna lagama abuurin mudakar iyo muanaf midna lagama abuurin xawaana mudakar keliyaha laga abuuraye muanaf lagama abuurin nabi ciisena muanaf keliyaha laga abuuray mudakar lagama abuurin banu aadanka inta kalena mudakar iyo muanafaa laga abuuray banu aadan waa afar kuma jiro mid laba mudakar laga abuuray mid laba mucanaf laga abuurayna kuma jiro banu aadan waa afartaas mudakar kaliya mucanaf kaliya <laughs> mudakari muanaf midna midaan laga abuuray labadiiba mid laga abuuray waa saas nebi aadam mudakar iyo mucanaf midna lagama abuuro isagaaba aadam isagaa aadamkii ah banu aadamka asalkiisiiba waaye haba asalkii dhammaayo isag maya banu aada banu aadan aadan ku da hadii la alu yusuf yusuf waa ku jira alu ibrahim hadii la waa ku jira waa masle dhaba muhim oo looga hadlo saliga nabiga marka laga hadlao sal allahu alay wasalam marka banu aadamka sidaas uba yiha xaafid ibnu kair banu aadam afar saas waa awrisiisu afar waay saasuba udhiga qaabkaas udhiga meesha dhaman ka soo rara waa asaga wamal alifu alifta dhe fatakunu hiya aliftu calaamatan calaamay ahaataa calaa madolli rafci godka u sugnaatay fi muanaa muanaa dhegiisayna calaamad ugu ahaataa yoomaakii xumila lagu xambaaray calayhi muanaha marka muane waa isim kastoo laba ku tusay kullu smin dalla calaa snayni wa aqnaa can ilmutacaadifayni wa kaana lahu mufradu min lafdi waa inuu mufrad leey muanahaa kala qaadin ama mudakaraado ama mu'anafa ahaado ama macrifa aado ama nakira ahaado laba kala qaado musane meeshaad ku aragto laakiin hadduusan mfrad lahayn hadhow mnaha dhih ah. mfradku lafdiga hadduusan lahayn manaha isku dhih wax kalaa l wamaa xumila alayhi wixii lagu xambaaray waa maxe waa wixii shuruudda msanaha laga waayey waxaa leedaha waa wixii muuqaalkii musana leh shuruuddii musanahana laga waayey adhow haddii lagu weydiiyo lu yidhaha maa xumila calayhi waa maxay waxaa tidhaha waa wixii suuraddii ama muuqaalkii musanaha ku yimid shuruuddii musanahana laga waayey wax ka mid a ah. kaasaa la yidhaha maa xumila calayhi qaala rajulaani laba ninaa waxay yidhaahdeen rajulaani waa marfuuc maxaa loo rafciyey waa faacil qaaladaasoo ficil maadi faacil calaamada lagu garaa inay rafcisan yihiin rajulaani waa alif maxaa alif loogu rafciyey waa musann waa musann waay ina ciddata shuhuuri cind allaahi isnaa cashara shahran ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda bilaha tiradooda cindallaahi ilaahay agtiisa ugu tiraa itnaa cashara shahran waa laba iyo toban bilood ilaahay agtiisa biluhu waa laba iyo toban muxaramaa laga bilaabaa dulxijana waa ku dhammaadaa maahan luuliyi taas dadka yaqaano bal weydiiya waaba laba iyo toban sano magacyadooda yidhaah bal weligaa miyaad aragta luuliya meel ku taha cirka bal ka fiiri billuliya la yidhaha cirka kutaala ma arkin maya marka waxaad tirsataa waxa ilaahay agtiisa ka jira ina ciddata shuhuuri cinda allahi itna ilaahay agtiisa biluhu waa itna cashar shahra labiyo toban bilood ina ciddata shuhuuri laqbadan kuugu icraaba hadha waa inaad fahamto ina ciddata bilaha tiradooda cindallaahi ilaahay agtiisana uga tira ah isnaa cashara waa labiyo toban shahran min jihati shahrin xagga bisha waryaa ila fahma icraabka yaa fahma qof laqbada fahma mayna ku jiro ma fahma ya ha haddaad fahamtay ina ciddata ciddata xaa lagu ismu ina weeye ashuhuuri xaa lagu hoos dhigay oo lagu jiray waa mudaafu ilayhi oo mudaafkaasoo cinda darfu makaan cinda mudaaf allahi mudaaf ilayhi isna cashara waa qabarkii shahran xaa lagu nasbiyey waa tamyiis laqbada qofka hadduusan fahmin craabta ma fahmin ah, ma fahmin ina sow isimka ma nasbido ciddata waa isimkeedii ciddata waa mudaaf ashhuri waa mudaaf ilayhi ah, cinda ah, darafka marka cindada meesha aan ku tacalujiyey waa ciddada ilaa waa masdere cindadan waa darfu makaan daraf ictibaariyaha la yidhahdaa daraf ictibaari ah halkuu ku tacalluqay darafkaas ciddata oo masderuu ku tacalluqay cinda mudaaf allahi mudaafile itnaa cashara maxalushaadku waa kana marka itnaa cashara khabaru ina dheh itnaadaas waa khabaru ina meesha dhan waa loo danlay waa halkaas itnaa khabaru ina marfuucun biina wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bilmusana waa mulxaq ah. musana maaha sababto ah mufrad ma leh isnaani mufradkeed ismu ma jirta mama jirta mufrad ma le marka ah. musanada waxaa lagu yaqaanaa inuu mufrad leeyahy casharadaanana isnaani nuuntii booskeedii joogtaa wa lafdu cashara fii muqaabalati nuuni allatii fii isnaani shahran waa iska tamiisa fanfajarad waxaa ka soo burqatay minhu dhagxi xaggiisa اثنataa caشhaرa لabi-iyo toban cayna min jihati cayn xagga ilah فnfjra alfa xarفu caصr infajra waa ficil maadi mabniy cal fath taadaas waa calaamad taaniiskii ficilka maadi geli jirtay minhu mintu waa xaraf jaar haadana waa damiir la jeray jaar majhuurka infajra ku tacaluji اثnataa waa faacilkii infajra faacilkoo lama rafciyo waxaad tidhahdaa inata waa la rafciyey xaa loo rafciyey waa faacil inata inay rafcisan tahay calaamada lagu garana waa maxay waa alifta maxaa alif loogu rafciyey waa mulxaq bilmuana waa mulxaq bilmuana caynana waa tamiis hmm. lafdu casharana fii muqaabalati nun alatii fii inataani marka mudakerka marka la tirinaya waxaa leedaha ina maxaa yeelay shahrana la tirinaayo muanaka marka la tirina waaa leedaha inata taa lagu dara hayla caynaa la tirina muana mudakerka markaa tirina maxaa la idhaha isnaani muanaskana isnataani mulxaqaadiina waa taas wa ama nuunu nuntii fatakunu hiya nuuntii calaamatan calaamayoo ahaataa lirafci godkay calaamad u ahaataa fi lficli ficilkii dhexdiisay calaamad ugu ahaataa ficilkii almudaarici mudaarica ahaa idaa waqtigii calaamadu u ahaataa itasala uu la xiriirsado bihi ficilka mudaarica ah damiiru tasniyatin laba damiirkood naxw wanajmu xid geedka aan xidid uu ku istaaga lahayn dhulka ku faafa geedaha markay faafayaan laba markay baxayaan geeduhu waa laba qaab mid dhulku isku ballaariyaho ku midna koro u istaaga geedaha dhulka ku oo aan kor u istaagi karina la idhaha najmu waa najmu xidh geedkii aan lahayn sal weynuu ku istaago iyo washajaru midkii lahaa sal uu ku istaago yasjudaani labaduba alla u sujuuday iyadoo dhan alla u sujuuda hooskeenu alla u sujuuda wax ilaahay caafiya waxaa ka jira jinniga iyo insiga intooda qaabqaabka daran wax kaloo ilaahay caafiya lama arko geeduu alla caabuda qoraxda dayaxa kulligood dhagxaanta shimbiraha quraanjada wax ilaahay caasiya waa jinniga iyo insiga intooda cusaada bis ah, intaas kaliyaha la caasida wanajmu geedkii aan lahayn sal uu ku istaago washajaru geed kale sal uu ku istaago yasjudaana labadaba waa sujuudaya wanajmu waa mubtade washajaru waa lagu cadfay saasaa loo radxiyey waa ism mufrada labadaba ysjudaani waa ficil mubaarc waa la rafci maaa la ariis waxa weya horta waxaa tira ysjudaani waa la rafciye xaa loo rafciye litajarudi min anaasib waljaazi calaamadda lagu garanaya inuu rafcisanya maxay tahay hubuutu nuun maxaa hubuutu nuun loogu rafciyey waa ficil mudaaric oo uu la xariirsaday damiiru taniya waa ficil mudaaric oo ula xariirsaday damiiru taniya ama wuu iskaba soo gaabay waxaa tira waa amilaة اams amilaة ah. اkamsa ka fiican afcaal kamse aw damiiru jamcin aw damiiru jamci mudakeri amase ficil mudaaric markuu la xiriirsado damiir tusaya jamc mudakera damiiru jamci mudakeri mudakerka jamciisa damiirkiisa waa wowdi markaasna ficil mudaaric maxaa lagu rafcinaa wow mar hadduu la xiriirsado damiir tusaa jamc mudakera nawo atabnuuna gaala ma dhisaydaan bikulli riixin meel sarrayda dhammaanteed aayatan calaamad tacbatuuna xaal aad iska cayaaraydaan miyaad dhisaydaan idinkoo iska cayaara oo aan xataa dan weyn iyo baahi u qabin wa tatakhiduuna ma waxaad samaysanaydaan masaanica barkado lacallakum takhluduuna likay takhluduuna inaad waartaan daraaddeed oo aadnaan dhiman aad rabtaan ma dhacayda hade atabnuuna ma waxaad dhisaydaan bikulli riicin meel sarrayda dhammaanteed aayatan calaamad miyaad ka dhisaydaan tacbatuuna xaalo aad iska cayaaraydaan miyaad dhisaydaan watattakhiduuna ma waxaad samaysaydaan masaanica barkado lacalakum eh, takhluduuna likay takhluduuna inaad waartaan darteed maad u samaydayn barkadaha maya waari maydaan ha suginina fiiriya marka atabnuuna hamsada waa lilistifhaami linkaariy ma dhisaydaan hamsadu waa istifhaam ama waxaa tira istifhaam taqriiri takriici iyo tawbiiqi macnaha wadna garaac istifhaam inkaari waxbaa dhis waxaa tiraa waa istifhaam taqriic waa wadna garaac qalbigaa laga xanuujina waana lagu eedaynaa tawbiiqi istifhaam oo wadna garaacida wey wadnaha looga garaaca gaalada wajaahidun bihi jihaadan kabiiran ah qur-aanka kula jihaad kafarada jihaad adag kula jihaad tanaaba ka mida ah wadnihia lagu dhufto marka hamsadu waa lilistifhaami ataqriici wاtawbiiki maxaa soo haray tabnuuna waa ficil mudaaric oo rafcisan maxaa loo rafciyey litajarudi min annaasib waljaasi caamilkaas rafciyey inuu rafcisay maxaa lagu garanaa hubuutu nuun maxaa hubuutu nuun loogu rafciyey waa فicل مdaaرc oo damiiru jamc mudkr u la xariirsado bkuli jaar majruur baaba waa xaraf jaar kuli kulina waa majruur jaar majruurka tabnuna ku tacaluji kuli mudaaf dheh riicina waa mudaaf ilayh aayatan waa mafcuul bihigi tabnuuna tabnuuna mafcuul bihigeedi waa masfisan tacbatuuna waa ficil mudaaric waa rafcisan yahi maxaa loo rafciyey litajarudi min annaasi warjaasi calaamadaa lagu garanaya inuu rafcisan yahay hubuutunuun maxaa hubuutunuun loogu rafciyey waa ficil mudaaric oo lala xariiriy waa amilatu khamsa haddaa tira soo qaad oo heli kara dii kale waa ficil mudaaric oo lala xariiriyo damiiru jamc mudakara watatakiduuna waa ficil mudaaric oo la rafciyey maxaa loo rafciyey waa amilatu lkhamsa de inuu rafcisan yahay calaamadaa lagu gartay hubuutunuun maxaa hubuutunuun loogu rafciyey aal amsa amilatu kamsa ka fiican masaanica waa mafcuulu biigii lacalakum lacala waa xarfu tarajin wa nasbin kaaftaas waa isimkeedii takluduuna waa ficil mubaaric oo rafcisan waa ficil mubaaric oo rafcisan maxaa loo rafciyey ma horta caamilkaa rafciy maxaa loo rafciyey litajaruudi min anaasib aljaasis maxaa lagu garanaya inuu rafcisan yahay hubutunuun maxaa hubutunuun loogu rafciyey afcaal khamse ahaa ama amilatu khamsa والdiina mutaqiintii ayaa qur-aanka hanuun ka helaya qof walbaaba qur-aanka hanuunka heli maaha wldi abarku lacl waa tkluduuna wladiina mutaqiintii dhe aliflam min dalika alkitaab laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin almuttaqiina baa laga sifayna aladiina mutaqiintiya qur-aanka hanuunka hela oo ka faa'iidaysana yu'minuuna rumaysan bilqayb waxaa ka qarsoono ilaahay u sheegay jannada naarta saabta siraadka ilaahay sifaadiisa malaa'igta kuwaas iiri aladiina marka waa ism mawsuul maxalkaa laga jara maxaa yeelay lilmuttaqiina isimkaas laamtu gashoo jiran aan laga sifayn yu'minuuna waa ficil mudaaric waa la rafciyey maxaa loo rafciyey litajarudi min annaasi waljaazi inuu rafcisan yahay calaamadaa lagu gartay hubuutu nuun maxaa loogu rafciyey hubuutu nuun afcaal khamsa wey ama amhilatu lkhamsa bilqaybi jar majhuulka ku tacalluji aw damiiru lmu'anafaati ama tii la dhadigay damiirkeedu hadduu la xariirsado caa'idkii waa wowda laftirkeeda faacilka wa caa'idkii jumladaas markaa sila laga dhigo yu'minuuna sila marka laga dhiga caydku waa wowda damiir muanafati tii la dhadigayo damiirkeedu ficilka mudaaric hadduu la xidhiidsado muanafadii almukhaadabati la hadlaayay ficilka mudaarica hadduu la xidhiidsado damiiru muanafati اlmukhaadaba waxaa lagu rafciya hubutu nuun naxw qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii atacjabiina ma la yaabayda atacjabiina ma la yaabaydaa min amri illaah ilaahay amarkiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa miyaad la yaabe oo adoo duq ah asalna mma dhalaysto ahaa in hadda ilaahay ilma ku siiyo maad la yaabe ilaahay waxba kuma cusub isagoo adoo asal ahaa madhalaysta haddana gaboobay oo duqoobay aa ah, ilaahay awooda markaas inaad uur yeela maxaad ula yaabe ma allah wax ku culus qaaluu malaa'igtu waxay dhahdeen atacjabiina ma la yaabe min mri الlah ilahay amarkiisa marka qaaluu waa ficliya faacil haga dhig atacjabiina waxaad tidhaahdaa atacjabiina alhamsatu lilistifhaami linkaariy kana inkaariya tacjabiina waa ficil mudaaric oo rafcisan maxaa loo rafciye litajarudi min anaasib waljaasi inuu rafcisan yahay calaamadaa lagu garanaa hubuutunu maxaa loogu rafciye hubuutunu amhilat lkhamsa ahaa waa ficil mudaaric oo ay la xidhiirsatay damiiru muanasati mukhadaba min amri illaahi ku taclujar majruurka tacjabiina amrina mudaaf de allahina mudaaf ilayh wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllahu وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed